alxamdu lilaah rabbi lcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed waxaynu ku soo jiray baabkii afraad baynu ku soo jiray ee abwaabta kitaabka ka mid ahaa faslun wayuqadimu fii tacliimihim ida sdaxamuu alawala falawal wuxuu yidhi wayuqadimu waa hormarinayaa fii tacliimihim baristooda uu qur-aanka barayo ida sdaxamuu markay isa soo cidhiidhiyaan waxaa loo jeedaa ay ku kulmaan alawala ka horreeye ayuu horraysiinayaa fal awala dabeedna ka horreeyee ku soo xiga ayuu horraysiinayaa oo siday u kala horreeyeen buu wax ugu kala dhigayaa oo darsigii ugu marinaya fa in radiya alawalu hadduu ku raalli noqdo kii horreeyey bitaqdiimi hayrihi mid kale in la hormariyo uu ku raalli noqdo oo u yidhahdo isaga horraysii qaddamahu waa horraysiinayaa dhibina kuma sugnaa wa yenbagii waxaa habboon an yudhira lahum lbishra inuu u muujiyo lahum dalabada inuu u muujiyaa habboon albishra yacni markaa faraxa wa talaaqatalweji iyo weji furnaanta wa yatafaqada inuu baadhbaadha habboon axwaalahum xaaladahooda wa yas'ala u weydiiyo canman ghaaba minhum kii maqnaado iyaga ka midana u weydiiyo oo uu yidhaahdo hebel xagguu jiraa ama hebel maxaa ku dhacay laba masale ayuu sheikhu inoo sheegay masalada koowaad waxay ku saabsan tahay markay xalqadda ku kulmaan waxaa qur'aankii loo hormarinayaa kii soo horreeyey oo axaqiyada ayuu leeyahay kaa soo horreeyey kii horraan yimi baa la horraysiinayaa man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fa huwa axaqu bihi xadiis waxaa lagu soo wariyey kii u dheereeya oo u hormara shay aan qof muslime uga horraynin isaga ayaa u xaqnimo badan culamada qaarkood sanadkiisa xadiiska waa ka hadleen laakiin macnihiisa culammadu way isla ogol yihiin macnihiisu inuu saa yahay macnihiisu inuu saxiix yahay culammadu waa isla oggol yihiin saas aawadee amaakinta ama boosyada markama la imanayo masjidkoo kale mawdica ruuxii u soo horreeya u xaq leh yacni isaga ayaa u xaq leh culammadu qaacide ahaan waatay ay ka qaataan oo yidhaahdaan man sabaqa ilaa mubaaxin fa huwa axaqu bihi qaacida fiqhiyay ka dhigeenba shay mubaaxoo bannaankii u hormaro u dheereeya isagaa u xaq leh oo dadka kale uga xaqnimo badan sabqiga iyo horrayntaasuu ku yeesha dadkii qur-aanka ka qur-aanka loo dhigaayey midba kuu ka soo horreeyo ayuu uga xaqnimo badan yahay in la hormariyo marka qur-aanka loo dhigay waa saas duruusta haddii loo dhigayo lafteeda waa saas oo kaleo duruusta laba qaab baa loo dhigaa culammada qaarkood waxay u dhigaan qaabkan hadda aynu u joogno oo kaleoo dad badan in mar loo wada dhigayo dersigii culammada qaarna waxay caado u leeyihiin shaksi shaksi inay wax ugu mariyaan dariiqada caynkaasana culamada qaarkood baa isticmaala wa khaasatan shanaaqidadu dariiqada isticmaalaan waa dariiqada fardi fardiga in loogu marinayo ayay ghaaliban isticmaalaan sheikhu waa fadhiisanayaa markuu fadhiisto ayaa waxaa laga yaabaa labaatan shaksi baa imanaya mid weliba yacni kitaab buu wataa mawdicii looga bilaabaanu rabaa sheikhuna wixiisa waa xafidsan yahay maxaad wadataa kitaaba hebel halkaad ka doonaysaa awalka in layga bilaabo mid kale wuxuu leeyahay meel dhexdaa ah in layga bilaabo mid kale wuxuu leeyahay meel kasii dambaysa in layga bilaabo mid walba halkiisu uga bilaabaya kuwii kale waa sugayaan waxay ku jiraan yacni markaa kuyuu bay ku jiraan yani fa yacni way isdaba joogaano yacni mid walba yacni mid buu markaa daba joogaya tartiib bay markaa ugu dhigayaan markaasaa mid walba waxaa laga yaabaa inuu ama toban daqiiqo ama markaysaga markaa wax la mida uu siiyo oo intaa u dhigo oo u akhriyo u sardiyo dabeedna isagu waa fulayaa kii kale haddana markaysaa loo bilaabaya dariiqada caynkaasa innaga lama isticmaalo qur qur'aankuunbaa lagu isticmaalaa dariiqada ah marka qur-aankii marka la dhigayo duruusaha kalena waa la mide alawal falawal baa la hormarinayaa waxaa la mid a sheikhii marka su'aala la weydiinayo dhowr shaksaa ku kulmay saddex ruux baa u wada yimi saddexda ruux waa soo kala horreeyey midba kuu ka soo horreeyuu ka xaqnimo badan yahay su-aashiisa in la hormariyo isagu waa inaanu markaa ku doono iska hormarin kanaa da' weyne yaa isagoo dambeeyey ama kanaad garanaysaaye hebel maxaad haysaa ama maxaad wadataa markaa ha odhan kii soo horreeyey marka hore markaa isagaa xaq leh isaga hormari su-aashiisii markuu isagu dhammaysto ka labaad u gudub haddii laakiin ay oggolaadaan marka ruux in la hormariyo dambeeyey dhibi kuma sugna haddii kale su-aalaha si ay u kala horreeyeen bay u kala xaqnimo badan yihiin alawal falawal saasay u kale xaqnimo badan yihin marka ka horreeyaa la hormarinayaa ka ku soo xigaa lagu xigsiinayaa tartiibta noocaasaa loo wadayaa oo sida asalka ee ay tahay yacni markaa in loo sameeyo waxay yidhahdaan sheekhii shaatibi abulqaasim ashaatibi saaxibu xirsi alamaani waxa uu ahaa kafiif waa indhalaa qaarkood markay sheegayaan karaamaadkiisa waxaa ka mida bay yidhaahdeen caado wuxuu u lahaa marka lasoo fadhiisto oo marka la doonaayo qur-aanka cid inuu dhigo wuxuu odhan jiray liyaqra' ilawal ka koowaad ha akhriyo markaasuu ka dhegaysan jiray liyaqra' athaani ka labaad ha akhriyo saasuu u wadi jiray baan yidhi caadadiisu saasay ahayd maalin maalmaha ka mid ah ayaa markii lasoo fadhiisto liyaqra'i athaani ka labaad ha akhriyo kii koowaad baa wuxuu xasuustay inuu janaabo qabay wuu kacayo intiibuu soo maydhay waa soo noqday liyaqra'i alawal buu deedna yidhi kii koowaad ha akhriyo waa ku soo noqda marka waxay yidhaahdeen waa min karaamaatihi bay ku tiriyeen karaamaadka sheikha inay ka mid tahay almuhim sheikhu waxa uu tilmaamay tacliimtooda marka uu waxbaraayo waa inuu hormariyaa ka horreeyey alawala falawal hadduu laakiin ku raalli noqdo kii horreeyey in mid kale la hormariyo waa hormarinayaa dhibina kuma sugnaa ishkaal wuxuu yaro keensanayaa marba waxaa dhici karta ardayda qaarkood wakhtigoodu inuu yar yahay oo xilli yar ay joogayaan madrasadda ama malcaamadda qaarkoodna waxaa dhici karta wakhti badan inay joogayaan marka hadduu wakhtiga noocaasa u khasiso uu yidhaahdo wakhtiga hore waxaan horraysiinayaa kuwa markaa iyagu tegaya oo aan joogaynin markaana waxay noqonaysaa kuwaasi siday usoo kala horreeyeen inuu kala hormariyo masale labaad sheekhu wuxuu tilmaamayaa wuxuu u muujinayaa farax iyo weji furnaan buu u muujinayaa inuu cabuusnimo ku qaabilo maaha oo aad mooddo inay cadhag ka muuqato ee waa inuu farxad iyo weji furan waa inuu ku qaabilaa waayo wixii ka qayb qaadanaya cilmiga inuu u jiidaayo waa inuu kula dhaqmaa weji furnaantuna waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay oo markay culammadu sheegayaan akhlaaqda wanaagsan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan waa badlu nadaa wa kafu l wa talaaqat lwajhi yacni waxa weeye akhlaaqda wanaagsani waa in wanaagga la bixiyo dhibtana la haysto weji furanna cid lagu qaabilo oo wejiga markaa waxa weeye wejigu furnaado oo farax iyo weji furnaan ka muuqato yacni cadho iyo umal wejigiisa waa inaanu ka muuqan akhlaaqda wanaagsan bay ka mid nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxaabuu ku sheegay inay sadaqo tahay axwaashooda waa tafaqudayaa waa waraysanayaa waxaa dhici karta ardaygu wakhtiyada qaarkood inuu markaa dhibaataysan yahay markaa inuu xaaladdiisa ogaado xaal ogaado ayaa habboon si haddii waxa weeye xaaladdiisu ay dhibaato ku sugan tahay dhibtiisa siduu ama uga samirsiiyo ama wax uga qabto ama uga qayb qaato ama calal aqali u samirsiiyo marka xaaladdiisana waa inuu ka warhayaa tafaqud ku sameeya axwaashooda inuu waraysto ou yidhahdo kayfa xaaluk xaalkaagu muxuu yahay iska warran maxaa jira waa inuu marka waraystaa kii maqnaaday muxuu ku maqnaaday ma xanuun buu ku maqnaaday ma cudurdaar kaluu ku maqnaaday miyuu iska maqnaaday taana waa inuu markaa waraystaa nebiguna sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa ka maqnaado waa waraysan jiray waxaynu garanaynaa markii ay soo degtay aayaadka xujuraad ugu horeeya saxaabigii la odhan jiray saabit ibnu qays ibnu shammaas ayaa maqnaado xalqadii ka maqnaaday oo mawdicii nebigu joogay sala allahu alayh wasalam ma iman markaasaa nebigu saxaabada weydiiyey cid ka warrantaa la waayey nin saxaabiyaa yidhi anaa warkiisa soo hubsanaya gurigiisii buu tegey gurigii saabit markuu gurigii saabit tegey ayuu idan weydiistay waa loo idmay inuu soo galo markuu u galay ayuu yidhi iska waran markaasuu shar baa jira oo waa maxay sharku wuxuu yidhi waxaa soo degtay aayaddii tilmaamaysay laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqawli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun aniguna waxaan ka mid ahaa buu yidhi dadka codka dheer baan ka mid ahaa oo nebiga agtiisa ayaan kaga hadli jiray cod dheer dee camalkaygu waa buray saxaabigii baa noqday nebiga sala allahu alayh wasalam buu ku noqday qisadii buu uga warramay saabit dabeedna nebigu wuxuu u sheegay sala allahu alayh wasalam inuu ahlu janno yahay ama jannada ugu bushaareen hadal caynkaasa ah ayuu markaa sheegay ninkii saxaabigaa ku noqday bushaaradii buu u sheegay markaasuu gurigii ka soo baxay oo ninka murugadii yacni uu la ooyayey ay ka baaday waxaynu u jeednaa tebista nebigu tebay sala allahu alayh wasalam thaabit ibnu qays oo u weydiiyey saxaabada ee waxay tilmaamaysaa inuu cidda maqnaatay ee ka midka ah saxaabada in nebigu waraysan jiray xadiis kale wuxuu ku saabsan yahay tafaqudka ayuu isaguna ku saabsan yahay inkastoo isagu markaa ghaswo ama dagaal uu ku saabsanaa ghaswo ghasawaadka ka mid a ah ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ay galeen markii dagaalkii laga baxay ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada wuxuu ku yidhi hal tafqiduuna axadan cid ma weydeen markaasay yidhaan haa hebel iyo hebel iyo hebel baan weyne mar labaad buu haddana soo celiyo wuxuu yidhi cid ma weydeen waxay yidhahdeen haa hebel iyo hebel iyo hebel baan weyne siduu ugu celcelinayey markii dambe waxay yidhahdeen laa nafqidu axadan cid kale aanu weynay ma jirto cid kale oo aanu weynay ma jirto ayay yidhahdeen markaasaa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam walaakinii afqidu julaybiiban ha yeeshee anigu julaybiib saxaabiga la yidhahdaan waaye goobtii baa markaa xaggeeda loo kacay oo in lasoo baadho lasoo eego meelihii bay soo baadhbaadheen oo soo mareen markii dambe waxay heleen iyadoo la dilay oo meel yaallo oo toddoba gaaladii ka midina agtiisa ay yaalliin toddoba gaaladii ka midina agtiisa ay yaalliin isagana la dilay oo meesha yaallo xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa in axwaasha talabada markaa la ogaado oo la xaal ogaado ka maqnaadee ka mida iyo wuxuu ku maqnaadayna in la ogaado ma cudri buu ku maqnaaday miyuu iska maqnaaday iyo wax la mida taas waa in la ogaadaa marka culammada xalaqaadkooda inay saa u tafaqudaan oo u waraystaan oo u hubsadaan sida markaa loo sunnaynaayo ayaa madaxdana raciyaddooda inay tafaqud ku sameeyaan oo ka maqnaaday ay tabaan xaalkii muhimkee looga baahnaa ka maqnaaday axwaashoodana inay hubsadaan looga baahanyay nebi sulaymaan ilaahay waxa uu inoogu sheegay qur'aanka watafaqada atayra faqaala maa liya laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibiin shimbirihii ayuu baadhbaadhay hudhudka guuguulaha ayuu markaa tebey markaasuu maxaa ii sugnaadoo aanan u arkaynin guuguulihii isaga waa maqan yaho kuwa maqan ku jiraa yacni tafaqudu axwaali araciya axwaalu raciya in la baarbaaro iyo kooda maqan iyo kooda jooga in la ogaado iyo cudurdaarka ay leeyihiin ayay culammadu ka daliishadaan aayaddaas faslun qaala alculamaa'u culammadu waxay yidhaahdeen walaa yamtanicu min tacliimi axadin iska diidi maayo mid inuu waxbaro likownihi hayra saxiixi niya ahaanshihiisu ahaaday midaan niyadiisu wanaagsanayn daraaddeed u diidi maayo inuu waxbaro faqad qaala sufyaan wagayruh xaqiiqehe wuxuu yidhi sufyaan oo culammadii salafka ka mida iyo wagayruhu culamo kaleba waxay yidhaahdeen talabuhum lilcilmi niyah doonistooda ay cilmiga doonayaan niyo weeye iyada lafteedaba niyo wanaagsan ah haddii mar cilmi sharciga la doonaayo niya waa ku jirtaa wa qaaluu waxay kaloo yidhaahdeen culammadu talabna alcilma ligayri illaah waxaannu doonnay cilmiga ligayri illaahi ilaahay dartii waxaan ahayn baanu u doonnay cilmiga fii awaa'ili talab markaannu ku sugnaynoo cilmiga doonistiisa aannu bilownay niyada ikhlaaska ahi nuguma weyneyn ujeeddo kalean markii hore cilmiga u bilownay barashadaannu baranayno fa abaa an yakuuna ilaa lilaah waa diiday cilmigu mooyaane inuu ilaahay dartii u sugnaado mooyaane wax kaloo dhanba waa diiday yacnii cilmigii baa keensaday in niyo ilaahay dartiiyo cilmiga lagu dalbo macnaahu sheikhu isagoo fasiraya wuxu uhi macnihiisu wuxuu yahay kaana caaqibatu ansaara lilaahi tacaala wuxuu ahaaday cidhib dambeedkii cilmigu inuu ilaahay u sugnaado oo niyo ikhlaasa uu ku dambeeyo yacni saas yadaa buu noqday sheikhu waxa uu tilmaamayaa haddii dadka qaarkood ay ka muuqato niyada cilmiga ay u doonayaan in niyo wanaagsan aynay ahayn ma odhanaayo adiga niyadaadu ma wanaagsana iga tag waxba ku dhigi maayo waa inuu isaga dhigaa lacala allaha an yuslixa waxaa la rajaynayaa ilaahay inuu islaaxiyo oo hagaajiyo ayaa la rajaynaya oo dad fara badan oo niyaday cilmiga ku bilaabeen niyo ikhlaasa aynay ahayn baa waxay ku dambeeyeen in markii dambe niyo ikhlaasa ay ku sugnaadaan cilmiga laftiisii baa tusaya oo baraya in cilmiga loo barto liajli illaah aayaadkii ikhlaaska axaadiistii niyada ayuu soo marayaa markuu soo marayo waxaa laga yaabaa inuu ku wacdisoomo saas aawadeed waa in loo dhigaayoo cilmigii loo dhigaa oo niyadaadan wanaagsanay aan looga dayn culammadii salafka qaarkood waxay yidhaahdeen markii cilmiga barashadiisa aanu bilownay ee ugu horraysay niyo ikhlaasa nagama ahayn waxaa laga yaabaa iyagoo siqaar oo yaryar oo haddee niyada ikhlaaskaaba aad u garanayn oo inay yaryarka kula murmaan iyo wax la mida muraadkoodu yahay inay iska bilaabeen cilmiga barashadiis ama iyadaan markaa niyaba u garanayn in waalidadii ku dirqiyeen inay markaa cilmiga bartaan oo lagu riixay calaa kurhin baa waxaa laga yaabaa isagoo ilmihii yaraa nacaya aan xoogaa jeclayn kantaroolka iyo waxaa ku sugan inuu haddana markaa iska dhigto riixistaa lagu riixay daraaddeed marka niyadii ikhlaaska ahayd ee xaaladda noocaasa kuma sugnaa laakiin caaqibada dambe waxay u badan tahay inay noqoto niyo ikhlaasoo wanaagsan qofku hadduu ku sugnaado cilmiga barashadiisa haddaanu ku sugnaan waa shay kale laakiin hadduu ku sugnaado min xaysu alghaalib sida haalibkee tirada badan leh way niyadu hagaagayso min hayri alghaalib waa jirtaa dadaan niyadooda hagaagin marka iyadoo la rajaynaayo niyadoodu inay hagaagto waa la ysaga wadayaa wax waa la ysaga dhigaya adilada ikhlaaska iyo niyada ku saabsanna horaynu aragnay laakiin masalada inuu baraarujiyo keliya yuu shiikhu u keenay asarkan dalabna alcilma ligayri illaahi fa abaa an yakuuna ila lilah macmar ibnu raashid baa laga soo naqliyey culammadii salafka ka mid a ah. culamo kalena waa laga sheegay cibaaradaas faslun wa yasuunu yadayhi fii xaali liqraa'i can ilcabas wuxuu ka ilaalinayaa labadiisa gacmood markuu u akhrinaayo dadka qur'aanka can cabasi ciyaarta ayuu ka ilaalinayaa inuu faraha iskaga ciyaaro ama wax kale iskaga ciyaaro yacni ama farihii iska jajabsado yaa mucallimku waa inaanu saas samayn wa caynayhi indhihiisana waa inuu ka ilaaliyaa can tafriiqi nadarihima araggooda inuu markaa kaxeeyo ou kala kaxeeyo min gayri xaajatin dan la'aanteed bimacnaa cidda uu markaa u dhigayo qur'aanka waa inaanu ka jeesan ee waa inuu yaga qaabilaa oo wejigiisa iyo indhihiisana waa inuu ku qaabilaa wa yaqcudu calaa tahaaratin mustaqbila alqibla wuxuu fadhiisanayaa calaa tahaaratin tahaaro xaaluu ku sugan yahuu fadhiisanaya mustaqbila alqiblati xaaluu qiblada qaabilsay oo qiblada u jeeduu fadhiisanaya wa yejlisu waa fadhiisanayaa biwaqaarin xasillooni buu ku fadhiisanayaa wa takuunu siyaabuhu biidan nadiifa waxayna noqonaysaa maryihiisu biidan qaar cadcad bay noqonaysa oo nadiifatan nadiif ah wa idaa wasala ilaa mawdici juluusihi markuu soo gaadho meeshuu fadhiisan jirayna sallaa rakcatayni wuxuu tukanayaa laba ragcadood qabla aljuluusi fadhiga ka hor ayuu markaa tukanayaa labada ragcadood sawaa'un kaana almawdicu masjidan aw hayrahu waxa isku mid a meeshuu ahaatayaa masjid ama ma ahaana farqi ma kale lehee mucallinku majliska uu qur'aanka ku dhigayo markuu yimaado inta aanu fadhiisan waa inuu laba ragcadood tukadaa ama masjid ha ahaato ama yan ahaan fa in kaana masjidan haddii mawdicu masjid yahay kaana aakada wuxuu noqonayaa mid adkaan badan tukashada markaa uu tukanaya fa innahu yukrahu ljuluusu fiihi qabla an yusalliya sababtuna waxay ahaatay waxaa loo karaahiyaysanayaa inuu fadhiisto mawdicaas ayaa la karaahiyaysanayaa intaanu tukan ka hor laba ragcadood oo sunnaa intaanu tukan ka hor inuu iska fadhiisto waa makruuho waa la karaahiyeysanaya wa yejlisu waa fadhiisanaya mutarabbican xaaluu addimada isdhaafsaday ayuu fadhiisanayaa yacni barida intuu dhulka dhigay ayuu labada addin yacni isdhaafsanaya oo tarabbucuu samaynaya in sha'a hadduu doono ayuu saa u fadhiisanayaa aw hayra mutarabbicin ama wuxuu fadhiisanayaa xaal aanu mutarabbic ahayn addimada aanu isdhaafsanin ayuu markaa fadhiisanaya hadduu doonana wa rawaa abubakr ibnu abi daawuuda asijistaaniyu biisnaadihi abubakri oo ina abi daawuud ah asijistaani wuxuu ku soo wariyey sanadkiisa anna cabdallaahi bna mascuudin radia allahu canhu kaana yuqri'u annaasa fi lmasjidi in cabdillaahi bnu mascuud ilaa raalliha ka noqdee kaana yuqri'u annaasa uu ahaa mid dadka u akhriya qur'aanka mid dadka u akhriya ayuu ahaa fi lmasjidi masjidka gudihiisa ayuu qur'aanka ugu akhrin jiray jaasiyan calaa rukbatayhi xaaluu labadiisa ruug yacni markaa uu dhigtay oo labada ruug marka uu ku taagan yahay labada ruug isagoo jilbajoog ku sugan ayuu qur'aanka dadka u akhrin jiray laakiin sanadka dacfaa ku jira sheekhu waxa uu tilmaamayaa ruuxi markuu qur-aanka dadka u akrinayo ama qur'aanka dadka baraayo waa inuu iska ilaaliyaa gacmihiisa inuu ku ciyaaro ama faraha iska jajabsado ama wax yaroo kale uu ku ciyaaro waxyaalaha noocaasa waa inuu iska ilaaliyaa ruuxa qur-aanka u akhrinayana inuu ka jeesto oo sidii midaan danaynanoo kale uu u muuqdo cid kale iska daawanayo iska eegayo cid kale isagana ka ka'annahu ka weji dad dadbaayoo kale sidaasna waa inaanu samayn waa inuu ruuxu u dhigayo qaabilaa oo wejigiisa iyo indhihiisa u qaabilaa ruuxu wuxuu dareemayaa inuu qiimaynayo isaga markuu isaga qaabilo xaaladdu waxu dhigayo waxaanu fadhiisanayaa xaaluu tahaaro ku sugan yahay waa sida afdalka fiican oo qur'aankii can dahri qalbin markuu ka akhrinaayo inuu tahaaro kaamilo a ah ku sugan yahay oo weyse qabaa waxay tahay markaa ta fiican weeye waa afdal iyadaa fadli badan musxafka ma la taaban karo mise lama taaban karo sheikhu baab buu u yeelayaa waynu arki doonnaa insha allahu tacaala iyadaan la tahaaro qabin ma la taaban karaa mawdic buu sheikhu kaga hadlayaa ee xataa hadduu qur'aankii korka uga akhrinayo inuu tahaaro ku sugan yahay afdalah markuu qur'aanka dadka u dhigayana waa inuu qiblada qaabilaa oo xagga qiblada u jeestaa culamada badankoodu waxay istixbaabaan in xagga qiblada loo jeestay istixbaabaan oo sunneeyaan waayo qibladu sharaf bay leedahay xadiisna waxaa lagu soo wariyey inna likulli shayin sayidan wa inna sayida almajaalisi qubaalatu lqibla shay kastaba sayid buu leeyahay majaalista la fadhiisto ka ugu mudani wuxuu yahay waa ka qiblada qaabilsan kaasaa ugu mudan lafdi kale waxaa lagu soo wariyey inna likulli shayin sharafan wa inna ashrafa almajaalisi qubaalatu lqibla ama wa inna ashrafa almajaalisi mastuqbila bihi alqibla shay walba sharaf baa u sugan majaalistana waxaa ugu sharaf badan ka qiblada la qaabilo xadiiska tabaraani awsadku ku soo wariyey abu hurayraanu ka warinayaa haysami shiikha la yidhahdana lafdiga horeynu akhrinay ayuu yidhi isnaadkiisu waa xasan wa kadalika shaekhulalbaani isaguna waa taxsiiniyey oo silsilatu axaadiisi saxiixana waa ku soo arooriyey kutubihiisa kale qaarkoodna waa ku taxsiininaya oo saxiixu tarkiibka waa ku taxsiininaya duruq mutacadidaanu kollay leeyahay bacdii kollay ka hadlay oo yidhi marka waxaa duruqda dhammaantood waxaa ku sugan maqaal baa ku jira sidaa yidhina waa jiraan calaa kulli xaal waxay ka qaateen culammada qaarkood mucallimkii dadka qur'aanka barayey wa kadaalika shiikhii darsi dhigayey inuu majliska qiblada u jeestaa inay fiicanto afdal tahay bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya duruusta marka la dhigaayo ama qur'aanka la dhigaayo waxaa looga qiyaas qaadanayaa khudbaddii baa looga qiyaas qaadanaya oo nebigu sala allahu alayh wasalam markuu khudbadaynaayo dee dadku soo qaabili jiray qiblada waa ka soo jeesan jiray marka bacdu bacdulculamaa baa waxay yidhaahdeen qiyaasan cala alkhudba waxaa la samaynayaa inuu markaa soo qaabilo dadko xagga dadka u soo jeesto sidii khatiibkuba uu dadka ugu soo jeesan jiray caynkaasoo kalea la samaynaya laakiin agsarku waxay yidhaahdaan culammada badankoodu waa in xagga qiblada loo jeestaa saasay fadilaan sheekhuna sidii buu marayaa oo mawdic kasta uu ku sugan yahayba mar hadduu qur'aankii dadka u dhigaayo waa inuu isagu qiblada qaabilaa wejigaasu marayaa sayid almajaalisna waa taa inoogu sheegay in qiblada in la qaabilo tahay marka sayid almajaalis wuxuu noqonayaa dee ka ugu mudan ee ugu fadilan marka calal aqali waa inuu noqdaa ka afdalka ah tan ku saabsan waxa weeye khudbadda iyo duruusta la dhigayana nawcan maa dee sibaa markaa loo kala farqin karaayo xagga markaa istaagga iyo fadhiga ayay ku kala duwanta oo khudbadaha waa la istaagaa laakiin duruusta la dhigayo dee waa la fadhiyaa fadhi baa lagu dhigayaa ama qur'aanka la dhigayo taagni markaa laguma dhigayo marka nowcan maa weji buu leeyahay qowlkaasi calaa kulli xaal waa sida afdalka ah in qiblada loo jeestaa waxaanu ku fadhiisanayaa isagoo ku dheehan biwaqaar xasillooni ku dheehan oo oh, waa inuu xasiloonaan iyo markaa waxa weeye degganaansho ka muuqdaan fadhigiis dharkiisuna waa inay noqdaan dhar markaa nadiifa oo markaa qurux badan oo yacni khaasatan weliba inay abyad yihiin baa fiican dhar cadcad waa inuu soo qaataa waa sida afdalka ah adilada qaarkooda ku soo aroortay dharka cadcad fadilaysaa waa jirtaa oo ina khayra siyaabikum albayaad dharkiina waxaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan kuwa cadcad marka waxaa laga qaadanayaa afdal afdaliya laga qaadanayaa inay fadli badan yihin meeshuu fadhiisanayay markuu gaadho waa inuu laba ragcadood tukadaa sheikhuna wuxu uhi farqi ma kale lahaa hadday masjid tahay iyo haddaynay ahayn garanay hadday masjid tahay oo laba ragcadood oo taxiyatulmasjida ah ayuu tukanayaa ama hadday goor barqa'a tahay laba ragcadood oo duxa ah oo taxiyatulmasjidkiina u niyeynaya inay gudagelayso ayuu tukanayaa masjidka axaadiis baa boorinaysa in taxiyatulmasjid la tukado falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayni ruuxu masjidka hadduu soo galo yaanu fadhiisanayn ilaa uu laba ragcadood tukado taasi waa sunno mu'akkada haddaynay masjid ahayn in la yidhaha laba ragcadood inuu tukadaa la sunnaynayaa taa nadar baa ku sugan saas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhaahdeen daliil ma laha in la yidhaahdo haddaynay masjid ahayn waa inu laba ragcadood fadhiga ka hormariyaa culamada sidaa tidhina waxaa ka mid ah alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin markaa saas aawadeed sida saxiixii waxay tahay haddii mawdic aanu masjid ahayn in laga hormariyo laba ragcadood yacni sunne ma aha wax deliiloo sunnanimadeeda ku soo aroorayna ma jiro ila shayga marka la odhanayo cibaadadaasaa sunno ah waa in daliil loo hayaa laakiin daliil haddaan loo haynin layskama odhanayo waa sunne la odhan maayo waa sunne lama odhanayo cabdullahi bn mascuud waxa uu ka mid ahaa saxaabadii qur-aanka aadka u taqaanuu ka mid ahaa nebiguna sala allahu alayh wasalam qur'aanka in laga qaato waa booriyey oo waxa uu yidhi qiraa'ada ibnu ummi cabdi laazima ibnu ummi cabdina waxaa loo jeeday cabdullahi ibn mascuud baa loo jeeday faslun wa min aadaabihi almuta'akidati sheekhu waxau uhi raximahu llah wa min aadaabihi almuta'akidati aadaabta mucallimka waxaa ka mid ah almuta'akidati yacni markaa adagee la adkeeyey yacni way adag tahay waa la adkeeyaa looga jeedaa wamaa yuctanaa bixifdih iyo waxa lagu dadaalayo ilaalintiis anlaa yudilla alcilma inaan mucallimku cilmiga dullayn cilmiga waa inaanu hoos u dhigin oo dullayn fayadhaba ilaa makaanin dabad u tago meel uu markaa qabto u tago meeshaasoo yunsabu loo nisbaynayo ilaa man yatacallamu minhu mid cilmiga ka baranaayo loo nisbaynayo la odhanayo mid cilmiga kaa baranayaa jooga waa inaanu halkaas ugu tegin liyatacallama minhu fiihi si uu cilmiga uga barto aanu ugu tegin wa in kaana almutacallimu khaliifatan haba ahaado ka cilmiga baranaya khaliifatan mid khaliifo oo boqora haba ahaadabe faman duunahu iyo cidda ka sokaysaba ha ahaadabe yacni madax kale bal yasuunu alcilma can daalika cilmiga sidaa waa ka ilaalinayaa kamaa saanahu salafu radia allaahu canhum sida selafkuba ay uga ilaaliyeen inay cilmiga dulleeyaan wa xikaayaatuhum fii hada kasiiratun mashhuura qisooyinkooda sidaa ku saabsanna waa fara badan tahay waana caan wuxuu sheekhu tilmaamaya mucallimkii dadka qur-aanka barayey cilmiga kale ee sharcigaa inuu barayeyna waa la mide waa inaanu cilmigii hoos u dhiginoo dullayn oo dadka cilmiga ka baranaya aanu isagu ugu tegin gurigooda aan ugu tegin waayo isagu waa matluub oo isagaa la doonaya casiis ah isagu taalib maaha isagu wax doonaya saas aawadee isaga waa in loo yimaadaa isagu laakiin waa inaan u tegin waxaa ku jira baa la yidhi inuu isagu tago oo kii cilmiga baranayay isaga loo tago idlaal lilcilmi cilmigii oo la dullaynayaa ku sugan oo hoos loo dhigayo taasina munaasib ma aha waa in cilmiga sharaftiisa sare loo qaadaa waa in isaga la doontaa oo loo loo kicitimaa yacni saas yadaa weeye waxaa la soo naqliyaa imaam maalik ayaa boqorkii markaa joogay ee muslimiinta u talinayey ayaa u yeedhay oo wuxuu yidhi markaa igu kaalay boqortooyada si aad inamadayda xadiiska ugu dhigto cidda u yeedhaysaa waayo waa boqorkii muslimiinta u talinaayey ee zamankaas yacni boqorkaba ahaa hadda magaalo kama talinayo gobol yar ka talin maayo beled yaroo hadda beledadaynu naqaano ka mida ka talin maayo wuxuu ka talinayaa markaa muslimiin oo dhan buu markaa waxawaye markaa boqor u yahay ilaa masar ilaa shaam ilaa ciraaq ilaa xijaaz ilaa yaman ilaa yacni waxaway dhulkaasoo dhan buu u taliyaa boqor u wada yahay oo boqortooyadiisa hoos imanaysaa markaasuu i boqortooyada igu kaalay sidaad axaadiista aad ugu weriso oo ugu laqinto inamadayda markaasaa imaam maalik yidhi maya alcilmu laa ya'tii walaakin yu'taa ilayhi hadalkiisi cajiibkaa buu yidhi cilmigu isagu ma yimaado cilmiga waa loo yimaadaa hadday nimadaadu wax baranayaan ha yimaadaan oo xalqadda sida dadka kale ha u yimaadaan laakiin boqortooyada in anigu ugu tago taa markaa filan hadda ka waran maanta haddii la yidhahdo nin magaalo xukuma ayaa wadaad hebel u yeedhayo ole markaysaa balkaale hadda wax noo dhig maxaa dhici lahaa marka wakhtigaas culammadu saasay markaa u diidi jireen aqwaashay ka odhan jireenna hadalladaasaa ka mid ah alcilmu laa yaatii walaakin yu'taa ilayh saas yadaa bay odhan jireen laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen maadaama zamanku isbeddeley oo wakhtigaa hore cilmiga iyo dee aad bay u faafsanaayeen yacni tadayunka iyo dadku inay ka diin yeelanayaan oo cilmigii baranayaan oo cibaadaysanayaanna aad bay u badnayd laakiin zamanadan dambe waa daciiftay taagdarra ku yimi barashadii cilmiga iyo cibaadadii mid walba markaa dee ciddii loo naseexayn karo in loo naseexeeyo walow haba noqoto in loo tagee xaajada keensanaysoo labada zaman baa kala duwan yaa oo wakhtigaa waxaa ka suuragal ahayd yacni boqorradu hadday doonaan inay xalqadda yimaadaan ee cilmiga laga baranayo ay soo xaadiraan sida dadka kale usoo xaadirayaan zamanadeeda taasi ma dhacdo marka saas aawadeed yacni zamanka iyo zamankaa kala duwane mar haddii zamanka iyo zamanku kala duwan yahay yacni bacdu ahlicilmi baa waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa inuu ilaahay wax ku anfacee ha laysaga tago mid lagu dambaabayana maaha tegistaa loo tegayo haddii laysleeyahay waxbay baranayaan waxay sameeyaan inay wax bartaan baa u fiicane waxay sameeyaan inay wax bartaan ayaa u fiican waxa ay bartaanna waxaa dhici karta nowcan maa hadhow dee inay ku intifaacaan oo hadhow hadday madax noqdaan yacnii inamadaas ama carruurtaa iyo dee boqorku u dhalay waxaa markaa dhici karta dee waxaasi waa ku soo neefayaan haddaan waxba la barin dee waxa weeye jahli bay hadhow dadka ku xukumayaan faslun wa an yakuuna majlisuhu waasican liyatamakana julasaa'uhu fiih waxaa habboon meeshiisa uu fadhiisanayo mucallimulqur'aanku inay noqoto mid waasico ballaadhan iyo tamakkana si ay u awoodaan julasaa'uhu kuwa la fadhiisanayaa fiihi majliskaa inay fadhiistaan si ay u awoodaan haddii meeshu cidhidhi tahay dee meel ay ka fadhiistaan heli maayaan fa fi filxadiisi can innabiyi sala allahu aleyh wasalam xadiiskii waxaa ku sugnaa nebiga sala allahu aleyh wasalam xaggiisa abu daawuud ka soo wariyey inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam khayru lmajaalisi awsacuhaa meelaha la fadhiisto waxaa ugu khayr badanta ugu waasacsana ugu ballaadhan baa ugu khayr badanoo ugu wanaagsan rawaahu abu daawuuda fii sunani abuu daawuud baa ku soo wariyey sunankiisa fii awaa'ili kitaabi aladab kitaabuladab awaa'ishiisa ayuu ku soo wariyey biisnaadin saxiixin min riwaayati abi saciidin alkhudriy radia allahu canh wuxuu ku soo wariyey sanad saxiixa iyadoo uu ka soo warinayo werintii abi saciid alkhudri abi saciidin alkhudri uu soo wariyey ilaah raalliha ka noqdee xadiiskani waa saxiix sheikhuna halkanba waa inoogu sheego waa inoogu nasgareeyey inuu saxiix yahay kitaabkiisa kale riyaadu saalixiinka la yidhahdo wuxuu ku odhanayaa biisnaadin saxiixin calaa sharti albukhaariy sanad saxiix oo shardiga bukhaari ku sugan ayuu abu daawuud ku soo wariyey sheekh albani laftiisuna waa saxiixiyey waxa uu sheikhu tilmaamayaa ruuxa mucallimulqur'aankii majlisku fadhiisanaya waa inuu noqdaa majlis waasic oo ballaadhan oo majlis cidhiidhiya hadduu noqdo dee dadkii ma wada qaadayo ma wada fadhiisan karaan waana isku dhibaatoonayaan marka majlis waasica waa inuu doortaa waxaanu u soo deliishaday xadiiska sheegaya khayrulmajaalisi awsacuhaa majaalista waxay ugu khayr badanta ugu waasacsan marka majliska ugu khayrka badan majaalista waa inuu doortaa faslun fii aadaabi lmutacallim maadaama labadii ee macquufataanka la odhan jiray aan la gelinin waxay ku tusinaysaa cunwaankan inuu ka mid yahay canaawiintii kitaabka faslun fii aadaabi almutacalim fasal wuxuu u yahay mutacallimka cilmiga baranaya aadaabta uu leeyahay buu u fasal yahay jamiicu maa dakarnaahu dhammaan waxaynu sheegno min aadaabi almucallimi aadaabta mucallimka ka mid ahaatay fii nafsihi aadaabu lilmutacallim yacnii nafsi ahaantiisana laftoodu waxay yihiin mutacallimka aadaab bay u tahay oo mutacallimka laftiisu inuu ku edebsado aadaabtaa la yimaado waa u baahan yahay aadaabtu waa saddex qaybood waa qayb mucallimka u gaara iyo qayb mutacallimka u gaara iyo qayb labaduba ay wadaagaan marka hadda inta uu soo sheegay waxa uu tilmaamayaa dhammaan aadaabta mucallimka loo soo sheegay mutacallimkuna waa la wadaagayaa aadaabo ay la kala gaar yihiinna waa jirtaa wa min aadaabihi aadaabta mutacallimka waxaa ka mid a ka cilmiga baranaya aadaabtiisa an yajtaniba alasbaaba alshaakilata can altaxsiili waa inuu ka dheeraadaa asbaabta ka mashquulinaysa inuu cilmiga xasiliyo oo cilmi helo asbaabta u diidaysaoo ka mashquulinaysaa waa inuu asbaabtaa ka fogaadaa ilaa sababan laa budda minhu lilxaaja sabab lagama maarmaan ah mooyaane oo baahi ay keensatay mooyaane sabab kale waa inaanu la imanin yacnii sababtii dantu ay keensato lagama maarmaana ay tahay in lala yimaado iyada waa lala imanayaa walow yacnii xoogaa shuqliiba ha ka yimaadabe wa yenbagii an yutahira qalbahu min aladnaas waxa habboon inuu ka nadiifiyo ka daahiriyo qalbigiisa min aladnaasi wasakhaha inuu ka daahiriya haboon waxyaalaha xunxun baa looga jeedaa qalbiga gelaya ee xaasidnimadu ka mid tahay ee waxyaalaha markaa xiqdigu ka mid yahay ee waxyaalaha xunxun ee qalbiga lagu qabto waa inuu markaa qalbigiisa waxaa ka nadiifiyaa oo qalbigiisa nadiif noqdaa dunuubtaa qalbiga ka dhacaysa liyasluxa liqabuuli lqur'aani wa xifdihi wa istismaarih liyaslaxa iyo liyasluxa mid walba waa la yidhaahdaa si uu markaa ugu suubamo liqabuuli lqur'aani qur'aanka aqbalaadda uu aqbalaayo wa xifdihi iyo qaybista uu qur'aanka qaybayo waistismaarihi iyo faa'iidaysiga uu qur'aanka ka faa'iidaysanayo faqad saxa can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam annahu qaal nabiga waxaa ka asaxay sala allahu alayh wasalam inuu yidhi alaa inna fi ljasadi mudqa hooyaay waa adaatu tanbiih waxaa ku sugan jidhka mudqatan cad yar baa ku sugan cad yar baa ku sugan waa qadru maa yumdaq waa in mar la calaaliyu idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh qadarkaa yaree cadka ahi ee qadar mar la hudho oo la calaaliyo la egi haddii ay hagaagto mudqadaasi salaxaljasadu kulluhu jidhka dhammaantii waa hagaagayaa oo jidh wanaagsan buu noqonayaa wa idaa fasadat markay fasahaaddo mudqadaa yari fasada aljasadu kulluh jidhka dhammaantii waa fasahaadaya waa kharibmaya siinka in la godo iyo in la kordhigo labaduba bannaan fasada iyo fasuda alaa wahiya alqalb hooyaay mudqadaa yari waa qalbiga weeye bimacnaa qalbigu hadduu hagaago jidhku waa wada hagaagaya qalbigu waa wadnaha hadduu markaa qalbigaasi hagaago jidhku waa wada hagaagayaa hadduu kharribmoo xumaadana jidhku waa wada xumaanaya waqad axsana alqaa'ilu waa samafaloo wanaag buu la yimi kii yidhi yutayabu alqalbu lilcilmi waa loo wanaajiyaa qalbiga lilcilmi cilmigaa loo wanaajiyaa kamaa tutayabu alardu liziraaca sida arladaba loogu wanaajiyo liziraacati beerta la beeranayo si loogu wanaajiyo ayaa qalbigana loogu hagaajiya oo loogu wanaajiyaa barashada uu cilmiga baranayo wa yenbagii an yatawaadaca limucallimihi wa yata'addaba macahu waxaa kale u haboon mutacallimkii cilmiga baranayey inuu isu dhuldhigo oo u tawaaduco limucallimihi mucallimkiisa uu cilmiga ka baranayo wa yata'addaba macahu isaga la jirkiisana inuu edebsadaa markaa habboon ou aadaab wanaagsan kula dhaqmo wain kaana asghara minhu sinnan haba ahaado kuu cilmiga ka baranaya mid ka yar xagga da'da haba ahaadabee waa inuu ka edebsadaa oo ixtiraamaa oo qadariya wa aqalla shuhratan haba ahaado mid ka markaa caannimo yar oo isagu ka caansan yahay wa nasaban xagga nasabkana mid ka hooseeya haba ahaado wa salaaxan xagga iyo salaaxana mid ka hooseeya haba ahaado waa inuu markaa haddana ka edebsadaa oo ixtiraamaa wagayra dalika iyo ashyaa kaleba yacni hadduu doono haba uga hooseeye waa inuu haddana markaa ka edebsadaa oo tawaaducu la yimaadaa wa yatawaadaca lilcilmi yatawaadacay ku cadfan tahay oo hore inoo soo hormartay wayenbaqii an yatawaadaca wa yatawaadaca lilcilmi waxaa kaloo u habboon inuu cilmiga u tawaaduco isu dhuldhigo fa bitawaaducihi lilcilmi yudriku dhuldhigiisa uu isu dhuldhigaayo cilmiga daraaddii uu isu dhuldhigaayo yudriku cilmiga waa ku haleelayaa cilmigii wuxuu ku gaadhayaa ku haleelayaa tawaaduca cilmiga uu tawaaducayo isu dhulligaayo waqad qaaluu waxay yidhahdeen culammadu alcilmu xarbun lilfata almutacaalii kaasayli xarbun lilmakaani alcaali alcilmu xarbun cilmigu col buu la yahay lilfata almutacaalii wiilka isi sarraysiiya cilmigu col buu la yahay ka sayli xarbun lilmakaani alcaali sida daadkuba ula col yahay meesha sarraysa oo meesha sarrayse aanu u korin ee col ula yahay ee meesha hoosaysuun u cararo ayuu cilmiguna la col yahay wiilka isi sarraysiiya wa yenbagii an yanqaada limucallimihi waxaa u habboon inuu u hoggaansamo mucallimkiisa bimacnaa ateeco oo yeelo wa yushaawirahu uu la shawro fii umuurihi umuurihiisa inuu kala shawraana waa u habboonta oo kala tashado saasaa ila kulantay maxaan yeelaa wa yaqbala qawlahu waxaa kale u habboon hadalkiisa inuu aqbalo hadalkiisa uu kula taliyo inuu aqbalaa habboon kalmariidi alcaaqili yacni wuxuu ahaaday oo kale waa sidii kii bukayee caqliga lahaa yaqbalu qawla atabiibi annaasixi alxaadiqi wuxuu aqbalayaa dhakhtarka qowlkiisuu aqbalayaa dhakhtarkaasoo annaasixi mid u nasteexaynaya ah oo alxaadiqi mid xariifa ah wa haadaa awlaa ka mariidkii inuu dhakhtarka aqbalo nasiixadiisa waxaa ka habboonaansho badan mutacallimka cilmiga baranaya mucallimkiisa inuu maqlo oo ateeco ayaa ka habboonaansho badan sheekhu halkan wuxuu ku sheegay waxyaalo badanoo fawaa'ida buu sheegay waa fawaa'idu haaliy ah waa nasaa'ix iyo faa'iidooyin haaliya ah weeyi marka koowaad wuxuu inoo sheegay aadaabtii mucallimka loo sheegay wuu la wadaagayaa mutacallimkuna aadaabahaasoo kale waa inuu la yimaadaa kow mar labaadka wuxuu inoo sheegay aadaabta uu mutacallimku u baahan yahay waxaa ka mid ah asbaabta ka mashquulinaysa cilmiga inuu barto waa inuu ka fogaadaa oo ka dheeraadaa oo waxay yidhahdaan culammadu cilmigu wuxuu leeyahay cawaa'iq waxyaalo qofka ka teedaya oo cilmigii ka celinaya marka bacdu ahlicilmi waxay cabbiraan an yajtaniba alcawaa'iqa waalcawaa'ida waalcalaa'iqa saddex arrin waa inuu iska jiraa cawaa'iqta waxyaalaha ka teedayo cilmiga ka xidhaya waa inuu taa iska ilaaliyaa caadooyinka cilmiga u diidayana yadana waa inuu iska jiraa waxaa laga yaabaa caadooyinka qaarkood inay cilmigii ka mancinayaan oo caadadii ruuxii waa xidhaysaa caadadaydaa saasuu leeyahy de caadada noocaasee cilmigii kuu diidaysa waa inaad iska xidhaa goor kastaad cilmi helayso waa inaad cilmigii doontaa mee caadadaydu waxay tahay inaan barqada seexdo yaa dee caadada noocaasa waa inaad jirtaa alcaraa'iq waa maxay xidhiidhada badan ee dadka uula leeyahay iyo saaxiibbada badan waa inuu iska jiraa waa inuu calaa'iqda iska yareeyaa oo xidhiidhkiisu koobnaadaayoo ruux cilmigii u go'ay uu noqdaa marka asbaabtii taxsiilka u diidaysa cilmigii uu xasilinayo waa inuu aad iyo aad isaga ilaaliyaa saaxiibbada iyo sheekadooda waxaa dhici karta wakhti badan ruuxa inay ka lumiso marka intuu yarayn karo iyada lagama wada tegi karee intuu yarayn karo waa inuu yareeyaa wakhtigiisana nidaamiyaa sabab lagama maarmaan ahoo u baahan yahay mooyaane asbaabta kale mashquulinaysee cilmi barashada u diidaysa waynu iska jiraa sababta lagama maarmaanka waxaa ka mid a haddaanu haysan meel wax ka cuno dee kasab yar oo yacni quutu daruuriga uu kala soo baxayo inuu helaa waa lagama maarmaan soomaalidu maxay yidhahdaan waxay yidhaahdaan sal laguma fadhiye soor baa lagu fadhiyaa yacni ruux hadduu is yidhahdo cilmigii baro oo u fadhiiso oo markuu hadhow ka rawaxo meeluu wax ka dhadhamiyo oo uu ku hagaagayaa aynay jirin dee barashadii cilmiga ma wadi karo marka dee waa inuu helaa quutu daruurigii meeluu kifaaye ka heli karo si kale hadduu ku waayo waa inuu shaqo yar oo kooban oo quutu daruurigu kala soo baxo wakhtigeeduna kooban yahay waa inuu raadsadaa dalabkana sida kale u wadaa qalbigiisa waa inuu ka nadiifiyaa waxyaalaha wasakhaha waxyaalaha wasakhaha waxaa looga jeedaa dembiyada qalbiga ka dhacaya hadday xasadka tahay iyo hadday marka waxa weeye colaadda mu'miniinta la nacaya tahay iyo hadday xiqdiga tahay iyo hadday waxyaalaha la midka tahay alakhlaaqu radiila xataa waxyaalaha markaa riyaaga iyo sumcada iyo ashyaadaasi waa soo gelayaan waaba wasakho waaweyn yagu qalbiga wasakhaha waa inuu ka nadiifiya qalbigiisa nadiif ka dhigaa oo dembiyadaa ka xalaa oo ka saaraa si qalbigii uu u noqdo mid markaa ku habboon qur'aankii inuu aqbalo qur'aankii waa wanaagsan oo meel wanaagsan unbuu galaa qalbiga hadduu xun yahay dee qur'aankii geli maayo qur'aankii ma gelaayo hadduu kibiroo kale ku sugan yahay oo mutakabbir uu yahay qalbigiisa kibir iyo isla weyni ku sugan tahay dadkana uu yasayo xaqirayo dee qur'aankii ma baranayo waa kaynoo keeni doona sheekhu alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaani alcaali marka la doonaayo qalbigu weel buu ka dhigan yahay weel wax wanaagsan in lagu shubto maxaa la sameeyaa weel baa wasakhi ku sugan tahay waxaad doonaysaa malab ama caano inaad ku shubato maxaad samaynaysaa biyo wasakhaa ku jira marka hore wasakhda inaad ka qubto soo maa marka dambena inaad xasho nadiifiso soo maa isagoo xalan oo nadiifa markaa wixii wanaagsanaa ku shubo yaa attakhliya qabla ataxliya khaaliyeelista laga khaali yeelayo waxa xun waxay ka horraysaa qurxinta waxa wanaagsan lagu qurxinayo qofkuo soo saamaha markuu beddelanayo haddii jidhkiisu wasakh iyo markaysa markaa uu leeyahay dhidid iyo yacni markaa waxa weeye yacni uskag leeyahay oo la yidhahda bedladan cusub ku dhac muxuu samaynayaa soo marka hore inuu isa soo maydho isa soo xalo soo maaha altakhliya qabla taxliya waxgashiga waxa wanaagsan la gashanaya waxaa ka horraysa in waxa xun horta layska khaali yeelo oo layska markaa waxa maydho oo layska daahiriyo liyasluxa liqabuuli lqur'aani wa xifdihi wa qalbigu hadduu hagaagana jirku waa wada hagaagaya sida xadiiska nebigu wa sheegaya sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi shiikhu waxaa wanaag falay cidda tidhi qalbiga waa loo wanaajiyaa cilmiga oo waa loo xalaa sida arladaba loogu wanaajiyo beerashada la beeranayo arla marka la doonaayo in la beerto siidh lagu rido maxaa la sameeyaa marka hore waxa weeye waxa ku yaal yaalla yacni waxa weeye waa in markaa laga xaadhaa waa in markaa laga jaraa markaysa marka waxa ku yaalla marka waa in laga jaraa waa in laga yeelaa dhul siman laga yeelaa carrarog waa in lagu sameeyaa dhulkiio sidaa u wanaagsan dabeed marka waa in lagu ridaa siidhka marka sida arlada saraca loogu hagaajinaayo ba qalbigana cilmiga loogu hagaajiya waa xikma ruuxuu cilmiga ka baranaya waa u tawaaducayo waa isu dhulligaya inuu iska sarraysiyo ama isla sima maaha waa inuu tawaaducaa oo cilmiga aawadii iyo mucallimka aawadiibu u tawaaducaya isu dhulligaya waana ka edebsanaya waa ixtiraamaya waa qadarinaya intifaacu cilmiga ku intifaacaya ku xidhan haddii kale cilmigaasi ku duxi maayo haddaanu tawaaduca ula iman tawaaducaasaana cilmiga lagu haleelayaa lagu gaadhayaa walow haba noqdo mid ka da' yar haba noqdo markaa waxaa mid ka caanimo yar haba ahaado markaa mid ka salaax yar adigu isagu ka cibaado badan yahay yacni waxa weeye waa inuu tawaaducaa waayo barashadan cilmiga uu ka baranaayo buu cilmigii ixtiraamayaa marka waa ixtiraama lilcilmi barakada ixtiraamka cilmiga u ixtiraamayaana cilmiga waa ku duxayaa dabeed baydkan buu sheikhu keenay alcilmu xarbun lilfata almutacaali sida daadku ula col yahay meesha sarraysaba cilmiguna uula col yahay wiilka isi sarraysiiya ruuxii isi sarraysiiya ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee cilmiguma galo maxaa u daliila sa'asrifu can aayaati aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri lxaq ilaahay baa wuxuu ihi waxaan ka leexinayaa aayadahayga kuwa arlada isku kibrinaya waa ka leexinayaa oo kuma duxayso ma gelayso ilahay baa ballanqaaday inuu ka leexinayo saas aawadeed kibirka waa in aad iyo aad la ysaga jiraa tawaaduca cilmiga lagu gaadhaa tawaaduca ayaa cilmiga lagu gaadhaa laba arday oo midna mutawaadic yahay midna mutakabbir yahay oo iswaaweyneeyo aqoonta iyo fahmadana sinnaa waxaa nafci badanaya oo waxtar badanaya oo cilmiga anfacaya kaa mutawaadica kaasi waxa weye meel buu ka daloolaa nafcigiisi ma sugnaanayo kaa mutakabbirka ee iswaaweynaynayo kibirku ku jiro wax badan ma baranayo xataa hadduu isagu fahmo badan yahay waa in kibir ayna u sababin waxa dhacday laba arday oo kale fahmo badan baa kii fahmada badnaa isla weyni baa ku sugan xoogaa fahmadii markuu arkay inuu fahmo badan yahay baa huruur ay ku rideeye kedin markaasuu kadsoomay dadkaan waxba fahmayni waa maxay kii kale waxa weeyaan fahmada yaraa ee fahmadiisu qaliilkahayd waa mutawaadico waa isdhulligaa ilahay baryadiisu iska badiyaa cilmigiibuu ku sabraa kan kale waxa weye niyo ugu sabro ma leh waana ka hanqaltaagaya marka horeba marka dambe waxaa korreeyey kii mutawaadica ahaa ee laga fahmada badnaa baa korreeyey hadhow baa waxa dhacdaa war hebel markaan wax wada baran jiray fahmadiisu waa liidataye muxuu isagu u soo baxay anigu aan usoo bixi waayo dee waa xagga qalbiga isaguna tawaaduc iyo sabir buu la yimi iyo cilmigii inuu u sabray tawaaducayna adna waxa weeye guruur iyo icjaab baa ku galay kibir baana kugu dhacay saas aawoodee cilmigu kuguma duxin kaas mutawaadicaabaa aafaaq loo furaa arrinkaas waa arrin aad iyo aad u muhiima weeye tawaaduca ha la ogaado kibirka aad ha laysaga jiro quruurkiiyo icjaabka la iska ilaaliyo aad ha la jiro taas fahmada ilaahay baa bixiyo ruuxu doonu siinaya mid dammiin ahaabaa marka dambe ilaahay fahmada u furaa mid waxa weeye maskax badnaa ayaa waxa weeye marka dambe isagu luma wa adallahu allaahu calaa cilmin dadka qaarkood ilaahay aqoon buu ku lumiyey markaasaa waxa weeye ay lumeen marka aad iyo aad ah laysaga jiro yacni kibirka la yska jiro iyo quruurka icjaabka iyo in la iscajabiyo wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay mucallimkiisa waa inuu u hoggaansamaa waa inuu marka la shawraa tallaabaduu qaadayaba waa inuu kala tashadaa waa inuu qowlkiisa aqbalaa siduu ugu naseexeeyo waa inuu markaa u filaa inay tahay sida wanaagsan sidaa ugu naseexeeyona waa inuu ka tallaabin intifaacu ku intifaacaya baa ku xidhan waayo uu uga aqoon badan yahay shareecadii buu uga garasho badan yahay maslaxadiisii buu ka garan badan yahay dantiisa siduu u garanayo si ka badan buu isagu u garanayaa yacni basiirada sharciga u leeyahay daraaddeed saas aawoodee waa inuu kala tashadaa shawrista ula shawrana waa inuu taladiisa markaa ku fulaa wuxuu sheikhu markaa ku metelay ruuxa mariidkee buka caaqilka ah mid walba maahee dhakhtarkii aqoontiisa uu ku kalsoonaayee naasixa ahaa ee xariifkana ahaa wuxuu kula taliyo sidaa yeel waxa ha cunin waxaa cun dawadaa liq dawada saa u isticmaal ilaa wakhtigaa wad miyuu khilaafayaa maya sideeduu u raacaya xarfiyan buu u raacaya mucallimkiisa inuu raaco kan baa uga awlaysan mutacallimka cilmiga baranaya uga awlaysan inuu markaa yeelo oo raaco sababtu waxay tahay kaa nusxigu wuxuu ku saabsanaa adduunyuu ku saabsanaayo caafimaadkiisa arrin ku saabsan weeye laakiin kan nasiixadiisu diintiisaay ku saabsan tahay marka ifkiisa iyo aakhiradiisaba waa anfacaysaa waxaa laga yaabaa ashyaada qaarkood oo aanu markaa waxawaye kuu fasirin inuu markaa kuu tilmaamo inay saasi aslax kuu tahay ashyaadu siday tahay inaanu markaa ku wada sheegi karinba oo qofku markaa dee waxa uu xamilayaa loo sheegaa ama uu aqbali karayo markaa saas aawadeed dantu waxay ku jirtaa dantiisu inuu markaa aqbalo macallimkiisu ku kalsoon yahay yacni markaa inuu aqbalo ow raaco allahuma ilaa wax markaa dee xaaraannimadeedu caddahay inuu ku yidhaahdo mooyaane wixii xaaraana markaa cidnaba laguma ateeco laa taacata limakhluuq fii macsiyati alkhaaliq laakiin haddii kale aslaxu wuxuu ku jiraa sida uu markaa kula taliyo inuu markaa yeelo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk